bsm اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlah رb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى أشرف الأنbiyaء والmurslيin nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih وsلم in sha allah tacala waxaan bilaabaynaa kitaabkii koobaad ee dowradan oo ah alwaraqaat limaam imaam اlxaramayn abilmacaali aljuwayni calayhi raxmat اllahi tacala wuxuu leeyahy mualifku raxmat اllahi tacala calayh bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa kitaabkaygan allihii arraxmaani ee naxariistiisu caamka ahayd allihii arraxiim ee naxariistiisu gaarka ku ahayd muminiinta maalinta qiyaamo haadihi waraqaatun haadihi tani waraqaatun waa xaanshiyo tashtamilu ka kooban calaa macrifati fusuulin fasallo ee barashadood oo min usuuli اfiqhi ee usuuli fiqhiga ka mid ah wadalika kaasina oo usuulu fiqhigii ah mu'alafun wuxuu ka kooban yahay min jusayni laba qaybood mufradayni oo la keli yeelay oo mufrad ah oo aan murakab ahayn oo isa saarayn axaduhumaa labadaa qaybood mid ahaani waxaa weeye alusuulu usuul weeye wahaani ka labaadina alfiqhu fiqhi weeye mualifku raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu ku bilaabay in uu eh, inoo caddeeyo kitaabkiisan eh, tilmaanta uu ama magac u bixiyey oo ah alwaraqaat wuxuu ihi hadihi tani waraqaatun waa xaashiyo waraqaat waa jamcu mu'anad saalim oo liwaraqa marka jamcu mu'anad saalimkana waxaa la dhahaa waa min jumuuci اlqila jumuucda tusa yani wax yar tusisa ilan jumuucdii ayaa laba qaybood qaybsata jamcu qila iyo jamcu kara jumuuc اlqila waxaa weeye waa wixii tusinaya saddex ilaa toban ayaa jumuuc اlqila la dhahaa jamcunasaali baa ka mid ah iyo jumuuc tagsiir qaybo ka mid ah oo badnayn jumuuc karana waa inta waa siday jumuucdu badan yihiine waa waxay tusiya wixii ka badan toban ilaa maa laa nihaaya marka waraqaad markuu ku yidhi waxay kutusinaysaa xanshi yaroo kooban oo tobaneeye ah waana sidaa uu tilmaama waa wax yaroo kooban weya kitaabkani gebigiisa waa xanshi yaroo kooban yani waxay dhiiro gelinaysaa ulaaba cilmigii maadaama kitaabkan uu fanigan qaaliga uu ka hadlaya haddana uu kooban yahay ayuu eh, ku dhiirigelinaya aalibulcilmi uu leeyahay waxaanshiyaha yarkaa weeyaan gebigiisa waa intaa yarta ahe ka faa'idayso oo akhriso baro oo qayb eh, markanuu leeyahy mualifku haadihi tani waraqaatun waraqaat waraqaatkaasoo tashtamilu ka kooban calaa macrifati fusuulin fusuul garashadeed fusuushu waa jamcu faslin fasalkuna waxaa weeye waa wixii masaa'il ururiya ayaa fasal yidhahda waa kan culimmada ay markay kutubta ay qorayaan ay u qaybiyaan fasallo faslun faslun faslun waa kanay fusuushu qaybiyaan fusuushan waxaa lagu talagalay bay dhahen culimmadu si qofka daalibucilmiga ah loo dhiirigeliyo markuu fasal dhammeeyo yani qayb cilmiga ka u dhameeyey haddana fasal cusub bilaabaya haddana fasal cusub wahaakada siduu fusuusha uu wado ayuu ku dhammaynaya marka fasalka masaa'isha ku jirta waa masaa'il yacni mawduuc mucayana ka hadlaya oo calaaqa ka dhexaysa masaa'ishaas laakiin mualifku wuxuu ku tilmaamay inay fusuul uu yahay waana sidaas uu tilmaamay oo kala duwan ayuu kitaabkani ka kooban yahay waxaa ugu sarreeya kitaab waxaa soo raaca baab waxaa soo raaca fasal dabeetana masaa'il kitaabka waxaa soo hosgelaya abwaab kala duwan maalan haddaan dhahno kitaabu ahaara abwaab kala duwan baa soo gelaya baab اlmiyaah baabu asbaab اlxadaث baabu maala alwudu altayamum alghusl ila akhirih abwaab kala duwan baa soo hosgelaya baab kastana waxaa soo hosgelaya fusuul baa hoos imanaysa fasal kastana wuxuu ka kooban yahay masaa'il marka saasay culimmadu u tasniifiyaan kutubta u qoraan wuxuu idhi wadaalika kaas wuxuu tilmaamayaa mualifku fannigaas aan soo sheegnay ee waxaa weeye usuulu fiqiga ah mualafun wuxuu ka kooban yahay min jusayni laba qaybood ayuu ka kooban yahay labada qayboodoo mufradayni mufrad ah bimacnaa aan murakab ahayn oon isa saarayn mufradka halkan loogama jeedo wixii aan jamac iyo muano ahayn loogama jeedo waayo de usuulkii baaba jamaca waa jamac marka ugama jeedo wixii aan jamac iyo muana aan ahayn mufradka wuxuu uga jeeda wixii aan jumlo ahayn buu uga jeeda mualifku yani ma aho jumlo isa saaran ma aha ee labadaa lafdi ee usuulka iyo fiqiga ayuu ka kooban yahay labadaa marka uu ka kooban yahay mufrad maxay kale yihiin axaduha midkood al usuul weeye lafdiga usuul waani ka labaadina alfiqu fiqi weeye marka mualifku wuxuu rabaa inuu kuu tacriifiyo labadaas lafdi maxaa yeele markii aad rabto inaad waxan fahanto wax murakab ah inaad fahantaa wuxuu ka kooban yahay mufradaadkiisa waa inaad fahantaa kadibna aad fahantaa mayciisa ama waxa weeye tacriifkiisa guud inaad fahantaa wey ee isagoo murakaba ah aad fahantaa marka tacriifkiisa biictibaari mufradayhi ayuu mualifku marka hore ku bilaabay wuxuu yidhi falaslu asalkii maa shay weeye yubnaa lagu dhiso calayhi dushiisa hayruhu hayrkii lagu dhiso weeye waalfarcu farciina maa shay weeye yubnaa lagu dhiso calaa hayrihi hayrkii lagu dhiso weeye mualifku wuxuu noo tacriifinayaa usuulkii biictibaari mufradayh labadii mufrade haddaan soo tilmaamayni uu ka koobnaa usuulka ayuu inoo tacriifinayaa usuulkii muxuu yahay fiqigiina muxuu yahay dabeetana wuxuu tacriifin doonaa asaga oo murakab ah ayuu dib ka tacriifin doonaa mualifku falaslu asalkii wuxuu yihi yubna waa waxa lagu dhiso calayhi dushiisa hayru heyrkii lagu dhiso weyaan waa wax heyrkii lagu dul dhiso macnaha asalku waa wax shayka lagu dul dhiso ayaa waxaa la yidhaahdaa asal tusaalihiisu waa maxay sida asaaska gidaarka oo kale gidaarka wuxuu leeyahay asaas asaaska dhulka ku yaalla ama dhulka gudihiisa ku jira guntiisaas waxway asal inta sare ee gidaarkuna waxay noqonaysaa farac sidoo kale geedka wuxuu leeyahay asal iyo farac asalku waa waxaanu geed ku dhisan yahay jiradiisa hoose ama guntiisa hoose dhulka ku jirta ayaa waxaa la yidhahdaa asal aslu shajara farcana waa waxaas ka farcama geedkii ee ku dhisan asalkaas oo halaamihii iyo caleemihii iyo midhihii marka yani asalku waxa weeye maa yubna calayhi hayr waa waxa wax kale lagu dul dhiso ayaa asal ah farcana waxa weeye waa waxa lagu dhisayo asalkaas asalka garana inuu noo tacriifiyo laakiin mualifku muxuu ku falayay tacriifka faraca waayo faracu wuxuu lid ku yahay asalka mar hadii asalkii la tacriifiyey faraciina dee calaaqa ka dhaxayso oo wa bididiha tatabayanu alashyaa shayga markii lagu sheego cagsigiisagaad fahmaysa marka ad lagu tacriifinayo mugdiga ee lagu dhaho waa meel uusan iftiin ka jirin ama lagu dhaho waa waxaan iftiin lahayn ayaad fahmaysaa mugdigu wuxuu yahay marka shay kasta lidkiisa lagu fahmaa sidaa darteed mualifku u baahday inuu faracii inoo tacriif ama waxaan dhihi karaa maadaama fiqi uu farac ka yahay usuulka ayuu u baahday inuu faraciina inoo tacriifiyo ama inoo qeexo waaya wاlfiqhu fiqiguna macrifaة اlaxkaami axkaamtii garashadeedii weeye iyo kasideedii axkaamtaas alsharciyati ee sharciga ahayd allatii macrifadaasoo dariiquhaa jidhkeeda ay ku sugnaanaysa u yahay alijtihaadu ijtihaad mualifku wuxuu noo tacriifinayaa qaybtii labaad ee waxaa weye ka koobnaa usuul اfiqhu oo ahaa alfiq marka usulka inoo tacriifiyey ayuu fiqhiina halkan inoogu tacriifinaya wuxuu yihi fiqhigu waxaa weeye macrifaة اlaxkaami الsharciya alati ariiquha اlijtihaad waa in la garto axkaamta sharciga ah ee weliba macrifadeedu ay tahay ay ku dhisan tahay ijtihaad haddaba marka uu yidhi alaxkaam الsharciya waxaa kaa baxay wixii aan axkaam sharci aan ahayn akaam sharciga waad garanaysaan waa waajibkii iyo sunnadii iyo iyo wixii la midka ahaa axkaamtii takliifiga ahayd iyo axkaamtii wadciga ahayd labadaba laakiin marka uu leeyahay alsharciya waxaa kaa baxay axkaamtii caqliga ahayd oo tusaalaheedu waa maxay sida inuu halku u niska labada u yahay waxa weeye labadu waxay labalab u tahay halka halkuna waxa wey niska labada waxa weeye waa waa macrifa caqliya yani xisaabta waxaad u garanaysa caqligaaga ee wax sharciga ku salaysan ma ah sidoo kale axkaamta xisiga kaa baxayso waxa weeye dabku inuu wax gubo ama uu kululyahay waxa weye waa wax xisi ahoo aan dareemayno oon dareemaheenna aan ku garanayno akaam harciga ma aha axkaamta caadiga ah ayaa kaa baxaysa ee caadada lagu yaqaano sida maalan kale roobku inuu soo do markii dee daruurtu iyo hilaaca iyo unkadka la helo waxyaabahaas waxa wey akaam caadi ah axkaam sharciga ma ah markuu mualifku leeyahay allatii ariiquha اlijtihaad allatii yani ism usuulkaasi wuxuu sifo u yahay macrifada ee axkaamta sifa oo ma ah allatii macrifadii wayaan ariiquhaa jidkeeda ku sugnaanaysa ya alijtihaad yani macrifo lagu gaadhayo ijtihaad ijtihaadkuna waxaa weeye badlu اlwusci fii macrifati اlxukm اsharci in qofku uu ku bixiyo dadaalkiisa meesha u dambaysa uu geliyo inuu xukunkii sharcigaha ah u maaratay uu soo saaro kaasa ijtihaad layihahdaa waa kan culammada mujtahidiintu ay waxaa weeye ku sifaysan yihiin ijtihaadka waaya haddaba maxaa kaa baxay marka lu yani macrifada lagu gaadhayo ijtihaadka ariiquha alijtihaad yani jidkeeda lagu gaadhay macrifadaas u yahay ijtihaadka waxaa kaa baxay wixii aan ijtihaad lagu gaadhayn oon ijtihaadba u baahnaynba sida inay salaadu waajibta zinadu inay xaaraanta beentu inay xaaraanta taas lama dhaho fiqi fiqi lama dhaho ee waxaa weeye e, qof kasta xataa caamiga ayaa garanaya ijtihaad ba oon wax ijtihaad u baahan maaha ee wuxuu mualif halka ku tilmaamaya waxaa weeye macrifada ijtihaadka u baahan ee ijtihaad ku salaysan sida maalan oo kale e, in salaada witrku ay sunata waa masale ijtihaadi oo ah, culamadu isku khilaafeen oo baahan istidlaal u baahan taa marka iiga ah ee iigii soo gelaysa sidoo kale in niyadu ay waajib tahay in lala yimaado marka la weysaysanayo sekadu inay ku waajibayso ilmaha sabiga ah xoolihiisa waxaaso dhan waa masaa'il culamadu isu khilaafeen oo u baahan ijtihaad u baahan culamada qaar waxay raaciyaan tacriifkan qayd kale oo ah alcamaliya oo waxay raacinayaan markay leeyihin alaxkaam الsharciya ayaa waxay raacinayaan alcamaliya ee camaliga ah macanaa camali marku waa waxa laga qabanaya addinka oo waxaa kaa baxaya wixii aan axkaam camali ahayn oo ictiqaad ku dhisan fanniga caqiidadaasaa ku baxaya waa axkaam sharci ah laakiin maa amaligu waxa wey axkaamtan fiqhi ah laakiin axkaamta caqiidadu camali ma ah waa wax eh, ictiqaad ku dhisan wey waaya eh, haddaba tacriifka mualifku inoo sheegay ee fiqigu ku tacriifiyey waxa wey waa tacriifkiisa isilaaxan weyaan tacriif isilaaxi weyaan tacriifkiisii lugawi ah mualifku inooma sheegin fiqiga waxa weeye alfahmu alfiqhu luqatan alfahm fiqigu waxa wey agga luqada fahm wey markuu eh, nabiy laahi muusa calayh salaam uu yihi rabi shrax lii sadrii wayasir amri waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qawlii yafqahu ay yafhamu qawlii qowlkayga ha fahmaane yafqahu bimacnaa yafhamu marka fiqigu luqatan waxa weeye fahm culamada qaar waxay dhahaan fahmoo dhan ma ahee waa fahamka daqiiqa ah. wixii dee u baahan eh, fiiro dheeraad ah ayaa lagu tilmaami karaa fiqi fahan kasta fiqi lama yidhaahdo maalan oo kale inay samadu inaga sarrayso dhulkuna inaga hooseeyo waxaa fiqi lagu tilmaami mahayo fiqigu waxaa weeye wixii u baahan fikir iyo ta'amul iyo nadar u baahan ayay dhaheen culamada qaar walaxkaamu axkaamtii sabcatun toddoba weeye alwaajib waajibkii weeye walmanduubu sunihii weeye walmubaaxu mubaaxii weeye walmaxduuru xaaraantii weye walmakruhu makruuhi weeye wasaxiixu saxiixii weeye wlbaailu baailkii weeye axkaamta mualif halkan inoogu sheegayo waxa wey axkaamtii sharciga ahayd ee tacriifkeedu hadda ina soo dhaafay mualifku uu ku sheegay tacriifkii fiqiga alaxkaam اsharciya macrifat alaxkaam الsharciya marka su-aal ba halkan soo gelayso waxa wey axkaamtaasi maxay tahay ayaa imanaysa axkaamtii marka mualifku wuxuu ku tilmamay axkamtii sharciga ahayd inay toddoba tahay waajib iyo manduub iyo mubaax iyo maxduur iyo makruuh iyo saxiix iyo faas iyo baail ehm, intaynan guda gelin mualifku eh, axkaamtan uu noo sheegay eh, tacriifkooda iyo qiibahooda kala duwan uu isagu dib ka tilmaami doono ehm, xukumku horta muxuu yahay alaxkaam waa jamcu xukm xukumkuna waxaa lagu tacriifiyaa maa dalla calayhi khitaabu الsharc المتعلق بأفعاal المكلفين min طلب أو تkhyiiri أو وaضci waa waxa uu tusiyo khiaabka harciga khiaabka harciga manaa hadalka waxa weeye sunada iyo kitaabka labadaba ku yaalo weeye waa qur-aankii iyo sunadii ayaa looga jeeda khiaab harci wuxuu tusiyo weeye ee ku saabsan afعaaشha mukalafiinta ama ha ahaado alab ama ha ahaado takhyiir doorgelin ama ha ahaado wadci haddaba saddexdaas ka bixi mahayo khitaabkii ama waxbaa la dalbaya ama waa la doorgelinayaa ama wadci weeyaan marka uu leeyahay alab waxaa looga jeedaa alabu ficlin aw alabu tarkin ficil dalabkii in wax la sameeyo in la dalbo ama wax in laskaga tago in la dalbo labadaas ayuunbuu dalabkii noqonaya oo markii laleeyahay alabu ficlin ficil in la dalbo asna labo ka fursan mahayo laba midu weeye ficilkaa la dalbay in loo dalbay ala wajhi ilzaam in laisku laazimiyey samayntiisa kaasi waa waajib ama calaa hayri wajhi ilzaam inaan laisku laaziminin kaasi waxa weeye manduubkii alabu tarkina ima an yakuuna calى wajhi اlilzaam in laisku laazimiyo waxa in laga tago kaasi weeye waa xaaraantii weyaan ama maxduurkii waima an yakuuna calى hayri wajhi اlilzaam in laga tago shayga inaan laisku laaziminin kaasina wuxuu noqonayaa makruuhii ayuu noqonaya haddaba halkaa waxaa soo galay afartii waxaa weeye ka mid ahayd axkaamu oo ahaa waajibkii iyo sunnihii iyo maxduurkii iyo makruuhii markii la leeyahay aw takhyiirinna doorgelinna waxaa soo galay mubaaxi oo waxaa weeya altakyiir bayna alficli watarki in las doorgeliyo wixii in la sameeyey in layskaga tago waxaa soo gelaya mubaaxii ayaa halkaana soo gelaya halkaasi ku dhihiin axkaamtii takliifiga ahayd ee shanta ahayd aw wadcin marka leeyahayna waxa weyaan axkaamtii wadciga ahayd axkaamtii wadciga ahayd weyaan axkaamtaa laba u qaybsanta axkaam takliifiya iyo axkaam wadciya inaan fahnana waa muhim inkastoo mualifku inoo tilmaamin si aan u fahanno musalaxaadka axkaamta takliifiga ah waxa weeye waa maa dalla calayhi khitaabu sharci min alabi ficlin aw tarkin aw takhiir waa wixii sharcigu uu dalbay ama uu doorgeliyey wuxuu sharcigu uu dalbay ama uu doorgeliyey yani sharcigu wuxuu dalbay wax in la sameeyo ama in la tago ama uu doorgeliyey waa hantii axkaam alkhamse ee waajibkii iyo sunnihii iyo xaaraantii iyo makruuhii iyo mubaaxi hantii wey hantaas axkaamu takliifiya ee ah axkaam alwadciya waxa weeye maa dalla calayhi khitaab الsharc waa wax yani khitaabkii sharciga uu tusiyey oo calaamad iyo astaan oga dhigay xukumkii takliifiga ah oo ahaa sabab ama maanic ama shardi sabab ama shardi ama maanicah saddexdaas ay axkaamtii wadciga noqonaysa sababka tusaalihiis waxaa weeye cadceeddu inay zuusho oo ay bartamaha ka zuusho waxay sabab u tahay liwujuubi asala salaaddii duhur inay waajibto bisha ramadaan inay bilato waxay sabab u tahay in soonkii ramadaan u waajibo wahaakada hardiguna miaalkiisu waxaa weeye weysadu ama ahaaradu waxay shardi u tahay salaadii maanica waxaa tusaale ah xaydka wuxuu maanic ka yahay salaadii gabadhi caado ku dhacdo salaadii ayaa laga reebaya oo ka reebtoonta insha allahu tacala iyadoo faahfaahsan kutubta kale noogu imaan doonta mar inaan sii dhex gallo sababka iyo shardiga maanica kutubta dambe insha allahu tacaala ayay iyadoo sidan ka faahfaahsan inoogu iman doontaa waayahay falwaajibu waajibkii maa shay weeye yuhaabu la abaalinayo calaa ficlihi samayntiisa qofkii lagu abaalinayo weeye wa yucaaqaba lagu ciqaabayo calaa tarkihi ka tegitaankiisa ah, mualifku halkan yaani ku tacriifinaya waajibkii waajibkii waxaweyaan buu ihi waa waxa qofka la abaalinaya hadduu sameeyo hadduu ka tagana la ciqaabayo eh, marka markuu yidhi maa yutaabu calaa ficlihi eh, waxaa ku baxaya yacni wixii aan laisku abaalinaynin eh, samayntiisa oo waxaa kaa baxaya markaas xaaraantii iyo makruuhii iyo mubaaxii saddexdaasaa kaa baxaya ilan saddexda midna qofka samayntiisii inuu sameeyo lagu abaalin oo ajir ka heli mahaye waxa weye waa xaaraantii baaba lagu ciqaabaya labada kalena wax hawaaba ma helayo wa yucaaqabu calaa tarkihi markuu yidhina waxa uu eh, yani halkaa ku tilmaamaya qofkii ka taga waajibka in la ciqaabayo laakiin culimmadu waxay dhaheen yucaaqabu calaa tarkihi waxaa looga jeedaa yatarattabu alciqaabu calaa tarkihi yani ciqaabbaa ka ratibmaysa oo ka dhalanaysa hardi ma aha qof kasta oo waajib ka taga in la ciqaabo maxaa yeel ilahi subxaana wa tacaala mashiadiisa ay ku xidhan tahay ilah haduu doono wuu ciqaabay hadduu doonana uu iska cabsinaya ee qofkani waxa weeye ciqaab buu mutaystay saa darteed yani waxaa habboon qaar in la dhaho yastaxiqu taarikuhu alciqaab qofkii ka taga waajibka wuxuu mutaysanayaa ciqaab ama ilahi ha ciqaabo ama yuusan ciqaabin halkaana waxaa ku baxaya markii la yucaaqabu calaa tarkihi manduubkii baa ku baxaya sunnihii maxaa yeelay sunnaha qofkii ka taga lama ciqaabayo ee qofkii sameeye unbaa la abaalinaya tacriifka mualifku inoo sheegay waxa weeye tacriif biاthamara wاlxukm midhihii ka dhalanayay waajibka ama xukumkiisii buu inoo tacriifiyey laakiin tacriif bilxad inooguma tacriifin tacriifka laba nooca tacriif bilxaddi wاlmaahiya iyo tacriif birasm wax yidhaahdo tacriif xaddii lagu tacrifinayo shayga maahiyadiisi iyo xaqiiqadiisi lagu tacriifinayo iyo tacriif lagu tacriifinayo rasmiga ama raadka ka dhalanaya shayga ama xukumkiisa kan haddaba alifkan u tacriifiya haddaba xukumka waajibka iyo axkaamta kale noo iman doonta dhammaan wuxuu ku tacriifiyey bilrasmi ama bilxukmi xukumka ku iyo raadka ka dhalanaya inoguma tacriifin xaddii iyo xaqiiqadii inoguma tacriifin haddaba haddaan doonno inaan eh, waajibka aan ku tacriifinno xaqiiqadiisa ama maahiyadiisa oo noqonaysa tacriif bilxad waxaan leenahay maa alaba shaaricu ficlahu alaban jaaziman maa alaba shaaricu ficlahu alaban jaaziman oo wuxuu sharcigu uu dalbay in la sameeyo alab go ayaa waajib noqonaya eh, markii aan idhi maa alaba shaaricu ficlahu waxaa inaga baxay xaaraantii iyo makruuhi iyo mubaaxi intaa harcigu midnama dalbin in la sameeyo markii aan idhi dalaban jaazimanna waxay naga baxay sunnihii oo sunnaha dalabkiisu waxa weye alab jaazima ma ahee alab hayra jaazim waa alab aan qofkii lagu goynin oon waxa weeye lagu dirqinin inuu sameeyo waaya Eh, waajibka amiladiisu iska fara waa la garanaya eh, waxaa ka mid ah salaadii faradka ahayd iyo zakadii iyo soonkii iyo birilwaalideynkii iyo silaturaximkii iyo keyrkii wlmanduubu sunnihii maa shay weeye yuhaabu la abaalinayo oo laga hawaabinayo o laga ajirsiinayo qofkii mukalafka ahaa calaa ficlihi samayntiisa walaa yucaaqabu aan la caqaabayn calaa tarkii ka tegitaankiisana aan lagu caqaabayn sunnaha mualifku wuxuu nagu tacriifiyey sidaan soo tilmaanay birasm wuxuu yidhi waa waxa qofka laga abaalinayo oo ajir uu ka helayo haddii uu sameeyo haddii uu ka tagana aan la caqaabayn haddaba markii uu yidhi maa yuthaabu calaa ficlihi waxay naga baxay xaaraantii oo xaaraantii waxa weye qofkii laga awaabin ma haduu sameeyo waxaa naga baxay makruuhii saasoo kale lagama awaabinaya haduu sameeyo mubaaxi baa asna laga baxay intaaba waxay ku baxeen maa yuthaabu cala ficli walaa yucaaqabu cala tarkihiina waxaa ku baxay waajibki oo qofka haddii uu sameeyo waxaa weeye abaal buu helaya haduu ka tagana waa la laakiin manduubka haddii qofka ka tago lama caqaabayo waaya haddii aan doonno inaan ku tacriifinno manduubkii bilxad maxaan leenahay maa alaba الshaaricu ficlahu طalaban hayra jaazim wixii sharcigu uu dalbay in la sameeyo dalab aan jaazim ahayn dalab aan jaazim ahayn oo macnaha aan la goynin maa alaba shaaricu ficlahu markaan yidhi waxaa baxay wuxuu sharcigu dalbay in la sameeyo waxaa kaa baxay xaaraantii iyo makruuhii sharcigu ma dalbin in la sameeyo sidoo kale mubaaxe harcigu door geliye muusan dalba in la sameeyo alaban hayr jaazi markii la yidhin waxaa kaa baxay waajibkii waajibku waa alaban jaaziman waa alab go-an weeyaan kanna manduubkuna waa alaban hayra jaazim tusaalayaashiisa maxaa ka mid ah sunnaha waxaa ka mid ah cadaygii waa sunne salaadihii sunnada ahaa ee rawaatibta ahaa iyo wixii la midkaa wlmubaaxu mubaaxi maa shay weeye laa yuhaabu aan laga abaalin marinaynin oo ajir usan ka helaynin calaa ficlihi samayntiisii qofkii mukalafka ahaa walaa yucaaqab aan la ciqaabayn tarkihi ka tegitaankiisana aan lagu ciqaabayn qofkii wlmubaaxu mubaaxi maa shay weeye laa yuhaabu aan laga ajirsiinaynin oo laga abaalmarinaynin ajir iyo hawaab calaa ficli qofkii inuu sameeyo aan laga abaalinaynin walaa yucaaqabo aan lagu caqaabaynin calaa tarkihi inuu ka tago ka tegitaankiisa aan lagu caqaabaynin marka la yidhi maa laa yuhaabu calaa ficlihi waxaa ku baxay waajibkii iyo sunnihii maxaa yeelay labadaba qofka inuu sameeyo ayaa laga hawaabinayaa waxaa kaloo ku baxaya xaaraantii iyo makruuhi oo ayaga qofka hadduu sameeyoba qofka xaaraanta sameeyo waa la caqaabayaaba kalena waxaa weeye wax hawaaba ee ma helayo waaya waxaa kaloo lagu tacriifiyaa mubaaxa waxaa kaloo lagu tacriifiyaa maa khayara الshaaricu bayna ficlihi wa tarkih waa wuxuu doorgeliyey shaaricu in la sameeyey in la iskaga tago macnaha sharcigu qofkan amar ma siinin in waxaan sameeyo iyo inuu tago toona uu doorgeliyey samayntiisii iyo e ka tegitaankiisi labadaba khiyaar buu u siiyey waxaa kaloo la dhahaa culamada qaar ay ku tacriifiyaan maa laa yatacallaqu bihi amru walaa nahyun lidaatihi wa wuxuusan ku tacalluqin ama usan ku xidhnayn amar iyo nahyi toona lidaatihi daatadiisa uusan amar iyo nahyi toona ugu xidhnayn markii la yidhi maa laa yatacallaqu bihi amrun waxaa kaa baxay waajibkii iyo sunnihii maxay waajibkii sunihii labada waa lisfaray oo amar baa ku tacaluqa markii la yidhi maa laa yatacallaqu bihi nahyunna waxaa kaa baxay xaaraantii labadaba waxa weye waa laiska reebay oo waxa weye nahyi baa ku tacaluqa marka la yidhi lidaatihina waxaa laga saarayaa meesha wixii mubaax ah ee amar uu ku tacaluqay ama nahyi uu ku tacaluqay laakiin laysa lidaati mubaax mubaaxa iyadoo la eegaya daatadiisa ma ahee bal ee waxa weeye wuxuu wasiilo u noqday arrin kale maalan hadduu mubaaxii wasiilo u noqdo waajib de markaas waa amar baa soo gelaya meesha sidoo kale haddii mubaaxii wasiilo u noqdo xaaraan de markaas yani wuxuu noqonaya xaaraan buu noqonaya alwasa'il laha axkaam almaqaasid maalan cuntadu waa mubaax laakiin haddii qofkii uu cuntada iska daayo oo dhaho cunto cuni maayo dee waxaa ka dhalanaysa inuu halaagsano nafta in la ilaaliyana waa waajib sharci ah marka cuntadaas inuu cuno waajib ku noqonaysaa haddii kale wuu dambaabaya oo waxa weya wuxuu noqonaya qaatil nafsi qof naftiisa dilay buu noqonaya haddii cuntadii uu ka reebtoomo oo u jiiyo cuntadii inuu cuno marka eh, taas waxa weeyaan lidaati lmubaax ma ahee amar kalaa ku tacalluqe oo ah nafta ilaalinteeda laakiin cuntada asal ahaan waa mubaaxa cunitaankeeda lakiin hadday ku tacalluqo nafta ilaalinteeda markaa waajib bay isku beddelaysa sidoo kale iibka waa mubaax qofku inu wax soo iibsado mubaax weyaan hadduu doonana ha soo iibsado haduu doonana soo iibsan laakiin haddii uu iibkaasi wasiilo u noqdo in waxa weeye jumcaha la gaahay oo khudbadii ay bilaabatay ayuu wax iibsanayaa inay khudbadii dhaaftaaba halisa markaas waxay noqonaysa iibkaasi wuxuu noqonayaa xaaraan maxaa yeele wuxuu wasiilo u noqday shay xaaraana ah. waajib laga tago ayuu wasiilo u noqday marka xaaraan noqonaya mubaaxa waaya haddaba mubaaxa asal ahaan sharcigu door geliyey qofki inuu sameeyo inuu iskaga tago ajirna kuma leh maa laa awaaba fii ficlihi walaa ciaaba fii tarki yani wax awaabana qofka samayntiisa kuma leh ciaabna kuma leh ka tegitaankiisa laakiin marka la leeyahay awaab kuma leh qofka inuu mubaaxii uu sameeyo waxa weeyaan haddii mubaaxa uu bilaa niye uu samaynayo laakiin hadduu mubaaxa uu u samaynayo niyo wanaagsan oo ilaahay dartii waxaan u samaynayo oo uu daacadii ugu xogaysanayo marka ajir buu yeelanaya tusaale ahaan qofkii wuxuu cunay cuntadii isagoo rabo cuntada inuu ugu xoogaysto daacada ilahi subxana wa tacaala ajir buu yeelanaya sidoo kale habeenkiibuu seexday si uu ugu nashaado salaadii subaxa iyo daacaadkii cibaadaadkii ama wuu qayluushaday si uu yani ugu xoogaysto ama ugu nashaado daacada ilahi subxana wa tacala ajir buu yeelanaya hurdadaas waa kii umacaad uu yidhi inii nawmatii kama axtasibu qawmatii anigu waxaa weeye ajir baan ka raadinaya hurdadeyda saan ajir uga raadinayo waxa weye istaaggii iyo qiyaamuleylkii marka niyada wanaagsan waxay u bedelaysaa mubaaxii daacay u bedelaysaa laakiin mubaaxa asal ahaan hawaab ma in la sameeyo ciqaabna ma ka tegitaankiisu lakiin haddii niyo wanaagsan la xidhiidsanto wuxuu noqonayaa cibaadu isku bedelaya mubaaxa wlmaxduuru xaaraantii maa shay wey yuaahu laga abaalinayo eh, oo laga ajir siinayo calaa qofka inuu ka tago ka tegitaankiisii wixii laga ajir siinayo wey yucaaqabu la ciqaabaya calaa ficlihi samayntiisana qofkii lagu ciqaabayo weeye wlmaxduuru xaaraanti maxduur min alxadri bay ka timid xadrina waa reebid min almanci mamnuuci shayga la reebay ee la manciyey maa shay wey yuthaabu ajr laga siinayo calaa tarkihi ka tegitaankiisa laga tago qofkii laga ajir siinaya wa yucaaqaba laguna caqaabaya calaa ficlihi samayntiisa markuu yihi mualifku maa yuthaabu calaa tarkihi waxaa ku baxay waajibkii iyo manduubkii iyo mubaaxii intaba ay ku baxeen oo intaa midnaa waxa weeye qofka ka tegitaankiisii laga hawaabin mahayo markuu yihi wa yucaaqabu calaa ficlihina ka baxay halkaas makruuhi hadduu sameeyo makruuha lagu ciqaabi maayo waaya haddii aan ku tacriifinno maxduurka ama xaaraanta tacriifkii xadda waxaan leenahay maa alaba الشhaaricu tarkahu alaban jaaziman maa alaba الشhaaricu tarkahu alaban jaaziman wuxuu sharcigu dalbay in laga tago dalab go-an uu dalbay wey marka markaan idhi maa alaba الشhaaricu tarkahu waxaa kaa baxay manduubkii iyo waajibkii labadaba way kaa baxeen iyo mubaaxi intaba harcigu ma dalbin in laga tago markii aan idhi alaban jaazimanna waxaa kaa baxay makruuhii oo alabkiisu ma aha alab jaazima oo go-aan eh, waa alab hayra jaazim waayahay wlmakruuhu makruuhi maa shay wey yuhaabu laga ajirsiinayo qofkii calaa tarkika tegitaankiisa oo ka tegay lagu ajirsiinayo walaa yucaaqabu aan la caqaabayn calaa ficlihi samayntiisana aan lagu caqaabayn makruuhu wuxuu u dhow yahay xaaraantii buu u dhow yahay laakiin farqiga udhexeeya waxaa weeye halkaa u dambaysa qeydkaa dambe weeye walaa yucaaqabu calaa ficlihi halkan uu yidhi xaaraantii wuxuu soo yidhi wa yucaaqabu calaa ficlihi ficilkiisa waa lagu ciqaabaya laakiin makruuha walaa yucaaqab calaa ficli hadduu sameeyo qofkii lagu ciqaabi maayo makruuhi makruuha luq ahaan asal ahaan waxa weeye waa shayga la necab yahay waa shayga la necab ism mafcuul oo min kariha ka weeye fa huwa makruuh laakiin isilaaxan waxa weeye sidaasuu mualifka nagu tacriifiyey waa wixii qofka hadduu u ka tagana ajri uu ka heleeyo haddii uu sameeyana aan lagu ciqaabaynin laakiin taas waa xukumkii ah tacriifkiisa bilxad wuxuu noqonayaa ma alaba shaaricu tarkahu alaban hayra jaazim wuxuu sharcigu dalbay in laga tago alab aan jaazim ahayn oon go-nayn sida yani salaada dhexdeeda oo la milicsado qofkii uu dhinacyada uu jalleeco oo kale gacanta bidixda wax lagu qaato oo kale iyo wixii la midka ah wاصaxiixu صaxiixii maa yatacallaqu waa wux uu ku tacallaqu bihi asaga annufuudu fulitaan wayuctadu bihi oo la tirsanayo wاlbaailu baailkii maa shay weeye laa yatacallaqu uusan ku xidhnayn bihi asaga annufuudu fulitaani walaa yuctadu bihi aan la tirsanayn wاصaxiixu صaxiixii maa shay weeye yatacallaqu bihi uu ku xidhan yahay maagaas annufuudu fulitaan wayuctadu bihi lana tirsanayo wاlbaailu baailkiina maa shay weeye laa yatacalaqu bihi uusan ku xidhnayn annufuudu fulitaan walaa yuctadu bihi aan la tirsanayn halkana mualifku wuxuu ku tilmaamayaa saxiixa iyo baailkii saxiixa iyo baailku waxay ka mid yihiin akaamta wadciga ah axkaamta wadciga ah ayay ka mid yihiin laakiin mualifku axkaamtii wadciga si gooniya muuna u sheegin guud u sheegay marka axkaamtii uu todoba ka dhigay shantii takliifiga ahayd iyo laba xugum oo axkaamtii wadciga ahayd ka mid ah oo saxiixii iyo baailkii ah eh, saxiixa wuxuu ku tacriifiyey mualifku maa yatacallaqu bihi nufuud waa wa furitaanka uu ku xidhan yahay wa yuctadu bihi lana tirsanayo waa waxa fulaya ee muctadun bihi ah markii uu leeyahy mualifku nufuud wuxuu oga jeedaa waxani wuu fulay oo waa wax muraadkii looga lahaa lagu gaarhi wayaan markii laleeyahay muctadun bihina waxaa looga jeedaa waxan waa la tirsanaya oo waa la xisaabsanaya qofkii hadduu cibaado ahaana dimadiisu beri bay ku noqonaysaa oo cibaadadii bay ka dhacaysaa haddii mucaamalo ahaana mucaamaladaas ujeedkii laga lahaa ayuu ka helayaa oo waxay noqonaysaa mucaamalo sax ah oo jidkeedii martay oo maqsuudkeedii laga faa'iiday noqonaysaa laakiin cibaadada lagu magacaabi mahayo nufuud cibaadadu waxa wey waxaa leeyahay muctadun biha cibaadada iyo mucaamalo labada waa muctadun biha waa tirsanaya macnaa waa xisaabinaya waa way ka dhacaysaa qofkii mucaamaladana saasoo kale ictidaad waa lagu nufuudku waxa uu gaar ku yahay mucaamalada unbuu gaar ku yahay mucaamalada unbuu gaar ku yahay oo waxaa looga jeedaa mucaamaladaas ujeedkii loo gol lahaa qofka gaarayaa hadduu beyc ahaa maala beyca ujeeddadiis waxa weeye milkigii in qofkii uu kusoo wareego oo shaygii uu iibsanayay uu milkigiis soo galo hadduu guur ahaa gabadha inay xalaal u noqoto wahaakada yani mucaamalada qalbo waxaa looga jeeda guri hadduu kiraystay maalan gurigii inuu manaaficsan karo oo ku intifaacsan karo yani mucaamalo kasta waxay leedahay maqsuud bele maqsuudkeedii ayay faa'idaynaysaa haddii ay saxiix tahay haddii yani uu baatil yahayna shaygii waxa weeye mana fulayo lamana xisaabinayo wax kasoo qaad maleh maa laa yatacallaqu bihi annufuud walaa yuctadu bih hadduu cibaado ahaana cibaadadii qofkii ka dhici mayso oo dimadiisi ku beri noqon mayso waxa laga rabaa cibaadadii inuu ku soo celiyo maalan salaad wuxuu tukaday qofkii aan shuruuddeedii oofsanin ama arkaanteedii aan oofsanin ayuu la yimid salaad bilaa weyse ah ama bilaa rukuuca ah ama ayuu la yimid salaadaas qof sidoo kale haddii uu mucaamalo ahaana mucaamalada haddii shuruuddeedii la waayo oo bayc shuruuddiisi la waay maala bayc majuul ama bayc harar ku jira ayuu galay qofkii beecaas wuxuu noqonayaa beec wax ka soo qaad aan lahayn waa in dib lagu noqdaa qofkii kuma wareegayo oo kuma milkinayo eh, beecaas sidoo kale haddii uu maalan eh, uu ahaa nikaax bilaa weli ah oo bilaa maalan ama bilaa shuhuud ah dee nikaaxaas wuxuu noqonayaa nikaax aan asaxaynin oo markaas waxaa loga bahanya qofkii inuu nikaaxi dib ugu socdiyo haddaba saxiixu waa wixii shuruuddiisii ofsaday mawaanicdiina ay ka fogaato yaani shuruuddiisii iyo arkaantiisii way u dhammaystirantay isla markaana wax maanica ah lagama helin saasuu ku fulaya kuna asaxaya cibaadaha ahaado ama mucaamalaha ahaado salaadda hadday shuruuddeeda oofsato saxiix baa lagu tilmaamaya arkaanteedana oofsato shuruuddeedana oofsato mucaamaladan saasoo kale hadday shuruuddiisi arkaantiis mucamaladu absato saxiix baa lagu tilmaamaya baadilkana oo wixii aan shuruuddii oon dhammaystiran laga helin ama arkaantiisi aan laga helin ama maanic laga helay diidaya inuu wixii asaxo ama uu hagaago waxaa aan ku soo khatimaynaa hal tanbiih oo muhiim ah oo ahaa baadilka iyo faasidka ayaa culammadu isku khilaafeen isku mid mise way kala duwan yihiin culamada badankood jumhuur اculamaa oo qoladii aan kusoo tilmaanay mutakalimiinta baailka iyo faasidka agtooda waa isku macno kulu baailin faasid wa kullu faasidin baail xajka iyo markii laga reebo iyo nikaaxa labada on bay kala qaadeen baailkii iyo faasidkii oo waxay dhaheen eh, xajka baailka ah waa xajkii qofkii uu ku ridoobo intuusan xalaaloobin ayuu riddo ku dhacay walciyaadu biاllah marka xajkiisu wuxuu noqonaya xaj baail ah xajka faasidka ahna waa qofka haddii uu la yimaado jimaac isagoon xalaaloobin xalaaloobitanka koobaad aan xalaaloobin xajkiisu wuxuu noqonaya xaj faasid ah marka xajkiisu wuu sii dhammaystiranaya laakiin xajka hadduu baail noqdo qofkii uu ridoobo dee ma sii wadanaya ka baxaya uu iskaga tegaya qofku diintii ka baxayo marka xajka way kala qaadeen baailkii iyo faasidkii nikaaxna saas kale way kala waxay dhaheen nikaaxa baailkaa ah, waa nikaax culummadu isku waafaqsan yihiin inuusan ansaxaynin sida nikaax bilaa weli wa bilaa shuhuud nikaaxa weli iyo shuhuudtoon aan lahayn marhaatitoon aan lahayn ayaa baail lagu tilmaamaya nikaaxa faasidkaana waa nikaax culummadu isku khilaafeen inuu ansaxayo inuusan ansaxaynin sida maalan nikaax bilaa weli oo kale shuhuuddii way joogaan marhaati way joogaan lakin weligii baan joogin kaa culamadu isku khilaafsan yihiin inuu ansaxayo inuusan ansaxayn Eh, wallah tacala aclam w sal allah wslm cla nabiyina mxamed